بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وعود المؤلف رحمه الله تعالى فرع فرعا طبعا مسائش اللي وشيغيو waxay la xidhiidhaa masaa-ishii fasalkii ka horreeyey ee ku saabsanaa asalaatu cala almeyit meydkii lagu tukado marka halkan wuxuu ku sheegayaa yani cidda mudan salaadaas lagu tukanaya meydka salaat aljanaaza yaa u owleysan ayuu ku tilmaamayaa iyo masaa'il kaloo la xidhiidha marka fasalkan kama baxsano fasalkii hore walidaalika uu farcun ka cabiray maadaama tarjamadii ay dheeraatay fasalkaasaa dheeraaday marka masaaishiis maadaama ay ayuu markaa farcan u sameeyey masaaishan kale waayahay halkan wuxuu u sheegi doonaa mualifku afar arrimood ayaa ugu muhiimsan waxyaabuhu kaga hadli doono arrin koobaad alawlaa bisalaati cala almeyit cidda ugu mudan inay meyd ku tukato arrinka labaad xukmu salaati cala alkaafir gaalka in lagu tukado xukumka ay leedahay arrinka saddexaad asalaatu cala asiqd dhiciskii in lagu tukado arinka afraad shahiidka mayrigiisa iyo kafankiisa iyo salaada lagu tukanayo intaba wuxuu ihi aljadiidu qowlka jadiidka waxaa weeye ana alweliya weligii waa qofkii meydka xigtada u ahaa awlaa inuu u mudan yahay biimaamatihaa imaamadeeda salaatuljanaasada inuu imaam ka noqdo inuu oga mudan yahay uga owleysan yahay min alwaali ninkii madaxda ahaa fayuqadamu haddaba waxaa la hormarinaya alabu aabbihii uma dabeetana aljaddu awowgii wayncada haba sarreeya awowgaase uma dabeetana alibnu inankii uma dabeetana ibnuhu inankiisa wain safara haba hooseeya uma dabeetana alahu walaalkii waladharu qowlka adharka waxa weeye taqdiimu lahi liabaweyni walaalkii ay isku isku aabba ahaayeen meydkii in laga horreysiinaya cala alahi walaalkii liabin ay isku aabbaha ahaayeen uma dabeetana ibnulakhi liabaweyni walaalkii meydku iskuyiska aabahayeen inankiisa in ayaa kusoo xigaya uma dabeetana liabin kay isku aabbahayeen inankiisa ayaa markaa kusoo xigaya uma dabeetana alcasabatu casabadii waa qaraabadii ragga ahaa ee dhexlayay calaa tartiibi lirti yacni dhaxalka say u kala horreeyeen uma dabeetana dawil arxaami qaraabadii kale ee aan ahayn kuwii dhexlayay ee qaraabadii waxaa weye kusoo xigay ayaa kusii xigaya xagga salaada walow ijtamacaa haddii ay ku kulmaan laba nin oo laba weli fii darajatin hal daraja hadday ku kulmaan ay u siman yihiin falasannu weyn alcadlu ee cadaaladda leh awlaa ayaa kaga mudan salaaddii cala nasi qowlka naska haddaan qaba nasu limaam shaafici wa yuqadamu waa laga horraysiinaya alxuru qofkii xorka ahaa albaciidu ee qaraabo fog ahaa cala alcabdi addoonkii baa laga horraysiinaya alqariib ee qaraabo dhow ahaa wuxuu yihi qowlka jadiidka ah jadiid yani min aqwaali imaam shaafici waxaa weeye qofka weliga ah macnaha xigtada maydka inuu ka mudan yahay qofkii madaxda ahaa ee waaligii ahaa ama kumanitooraha ama madax kale ha ahaadee inuu kaga mudan yahay imaamnimada salaada janaazada qofkaa dhintay ehelkiisa ah inuu salaadiisa uu imaam ka noqdo eeg salaadaha kale waxaa la soo dhaaftay in waaligu uu kaga awlaysan yahay cid kasta salaadii xataa afqahi iyo iyo dhammaan dadko dhan inuu ka awlaysan yahay ee xataa maaligii iska lahaa meesha laakiin halkan waxaa la horreysiiyey weligii maxaa halkan duca ku jirto iyo shafaqo iyo wax badan baa ku jira marka waxaa rabaa qofkan weliga ah in asaga la horreysiiyo aabbihii eh, oo kale ama inankiisa noo imaan doonta qofkaas haddaba ka mudan waaligii waaya maxaa asaga yani eh, salaadan waxaa loo tixgelinayaa xagga shafaqada iyo iyo waxaa weeye qurbiga dhawaanshaha meydka loo dhaweyah eh, haddaba qaabkii loo tartiibinaya dadkii qaraabada ahaa waa raggii waxaa ugu horreeya horta aabbaha ilaan asaga ugu naxariis badan inankiisa ama waladkiisa aabbaha ugu mudan inuu imaam ka noqdo salaadda janaazada waxaa soo raaca awowgii haddii aabbihi meesha uuna joogin ama qof labadooda ay igmadeen awoga hadduu doono haba sarreeye macnaha awoga labaad ama awoga saddexaad waxaa soo raaca awogan lagu sheegay waa xagga aabbaha xag hooye maaha waxaa soo raaca inankii uu dhalay meydku waxaa soo raaca inankiisii inankaa inankiisii waa inanku awogu u ahaa hadduu doona haba hooseeyo inanka inanka inanka inankiisii hadduu doona ha ahaado kadibna waxaa soo raaca walaalkii walaalkii ayaa soo raaca walaaladana labadooda waa la fala horreysiinayaa oo alakh horta lium kuma jiro oo dawil arxaam asagoo soo gelaya markii baabka laga hadlayo laakiin walaalkii shaqiiqa ahaa ee isku isku aabahayeen ayaa laga horreysiinaya kay isku aabahayeen waxaa soo raaca inankii adeerku u ahaa ee aabihii ay isku isku aabahayeen waxaa soo raacakay aabihii eh, ay isku aabbahaayeen kadibna casabadii kale ee intii ka soo hadhay ayaa la tartiibinaya xagga dhaxalka si ay u kala horreeyeen oo adeerkii shaqiiqa ahaa uma cam liab ila akhirihi ibn cam shaqiiq uma eh, ibn cam liab ila akhirihi qaabkaas loo tartiibinaya dhaxalka si ay u kala lahaayeen kadib waxaa ku soo xiga intoodaas dawl arxaam qaraabadii kale ee dhaxalka waxba aan ku lahayn ehm, waxaa soo gelaya awowgii xag hooyo abtigii baa soo gelaya il akhirihi kuwaana waa dawl arxaamka haddaba wuxuu ku yidhi haddii ay kulmaan laba qof oo qaraabadii mayd ka mid ah oo isku hal darajo ah maalan waa laba inan u dhalay ama laba walaalo ah oo isgoyisku aabban yihiin maalan falasanu alcadl midka da'da weyn ee diyaanana leh cadaalad leh ayaa markaa mudnaanta la siinayaa asagaa ka aweysan midka dada weyn labadooda midka weyn ayaa mudnaanta la siinaya la dhihi maayo midka fiqiga badan ama midka cilmiga badan la dhihi maayo halkan maxaa yeel halkan waxaa la rabaa duco qofka da'da weyn bay ducadiisu ijaabo u dhowdahay xagga salaadan waxaan idhaha alafqah alaqra qofka fiqiga badan ee qira'ada badan ayaa laga horreysanaya qofkii da'da weyna halkana waa cagsi waa yahay haddii laba qof ay jiraan oo ay qaraaba yihiin meydkii midna uu xor yahay midna addoon yahay had iyo jeer kan waxaa weeye xorka ah ayaa laga horraysiinayaa kan kale addoonka ah hadduu doon addoonku haba uga dhawaado meydka hadduu xataa addoonku qaraabo dhow yahay waxaa la horraysiinayaa waxaa weeye xorkaas baciidka ah sida matalan adeer xor ah iyo walaal addoon ah adeerka xorka ah ayaa laga horraysiinayaa wuxuu yidhi wayaqifu wuu istaagayaa cinda ra'si rajuli ninka madaxiisa agtiisuu istaagayaa wa cajuzihaa iyo haweenayda misigteeda waaya marka uu janaasada ku tukanayo qofkii haddii janaasadaasi ay tahay nin rag ah wuxuu isku toosinayaa madaxiisa ninkii madaxiisa isku toosinayaa hadduuba lab yahay ama ha ama ha Eh, ataa ilmaha yarkae labka ah waa la mid haweenaydana ama ha yaraato ama ha weynaatee miskaheeda ama misigteeda meesha ku quman ayuu isku toosinaya nabiga alayh salat slaam sidaas ayaa ka sugnaatay sida tirmidi wariye waaya culamadu waxay dhaheen xikmada ku jirta haweenaydii ayaa lagu asturayaa haweenaydii ayaa lagu asturayaa oo dad ka dambeeya musalliinta ayuu imaamku ka qarinaya sidaas xikmada ku jirta ay dhaheen waayahay wuxuu hi watajuusu waxaa bannaan cala janaa-isi janaasooyinkii salaatun hal salaad keliya lagu tukado ayaa bannaan haddii uu ku tukanayo janaasooyin fara badan hal salaad baa ku filan uu ku tukado shardi ma aha inuu mid mid ugu tukado toban janaasada kale tobankaa janaasada hal salaad wuu ku tukan karaa shardi ma aha inuu midba gooni ugu tukado maxaa yeelay ujeedka laga leeyahay salaadan waa duco ducaduna dee jamac way ku bannaantay in jamac loo duceeyo midda kale ibn cumar radi allahu tacala wuxuu ku tukaday sagaal janaaso oo rag iyo dumar iskugu jirta hal mar ayuu ku tukaday raggana xaggiisu soo xijisiiyey dumarkana wuu ka dambaysiiyey haddaba rag iyo dumar haddaad ku tukanayso janaasooyin ah la soo horraysinaya agga la soo xijisiinaya imaamka dumarkuna way ka dambaynayaan xagga qiblada ayay xigayaan wa taxrumu waa xaaraan in lagu tukado salaaddii janaasada cala alkaafiri gaalkii walaa yajibu waajib maa wusluhu in la maydho gaalkii wal asaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye wujuubu takfiini dimiyi gaalkii dimiga ahaa kafanintiisa in la kafno waajibnimadeeda weeye wa dafnihi aasitaankiisa waajibnimadeeda weeye waaya gaalka in salaad lagu tukado salaatuljanaaza mulaqa waa xaaraan iyadoo la kala qaadaynin gaalada anwaacooda kala duwan ama ha ahaada gaal xarbi ah ama ha ahaado gaal dimi ah dimiga waa kan jizyada bixiya wadanka islaam ku nool ama ha ahaado gaal mucaahad ah waa kan cahdi naga dhexeeya inaana isdagaalin waxaa weeye xabad joojin ay naga dhexayso iyo heshiis ama ha ahaado gaal musta'man ah oo waddankeena ammaan ku soo galay oo fiisa aan siinay oo waddankeena ammaan ku jooga yani kana baxaya maalan ganacsi buu yimid ama diintuu baranaya ama aduu liayi qarad buu yimid gaal oo dhan laguma tuban karo salaad aljanaasa maxaa yeelay ilahi subxaana wa tacala arrinkaa wuu inaga reebay wuxuuhi walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrih yacnii ha ku tukanin buu ilah yidhi axad ka oo dhintay weliga ha ku tukanin buu yidhi ilaahi subxaana wa tacala asagoo nabigiisa la khidaabay midda kale salaada janaasadu waa ergo ilahay looga ergeynaya gaalka inuu dembi dhaafo ilahina subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamay inuusan gaalka weligii u dembi dhaafin in an yushraka bihi ويغفر ما duنa ذلiكa لmaن يشhاء marka n de ilahay ma aqbalayaba in yani gaalkaas loo duceeyo oo ducadiisa marnan ajiibhayo ilahi wuxuu hi in تsتغفir lahم سبعيiنa maraة falan ykfir الlah lahم gaalkii haddaba in la maydhana waajib ma aha gaalka maydhigiisu waajib ma aha maxaa yeelay maydhigu waa karaamo iyo taطhiir daahirin weyn asaguna ahlukaraamana ma aha ahlutadhiirna ma aha laakiin way bannaanta gaalkii in la maydho maydkiisi way bannaanta xaaraan maaha waa xaaraan u fiirso salaada lagu waa xaaraan laakiin in la maydho waajib ma aha wayse bannaanta maxaa yeele nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray sayd cali radi allahu tacaala markuu dhintay aabihii cali bn abi inuu maydho ayuu faray halkaa waxaa laga qaatay inay bannaan tahay gaalka in la maydho xagga kafanka gaalku hadduu yahay dimi ama uu yahay mucaahad mualifku muunama sheegin mucaahadkii dimigiiy mucaahadkaaka waa isku xugun labadoodaba waa la kafni karaa waa hee wyani waa waajib maaha inay bannaan tahay waa waajib in la kafno waajib wey waaya maxaa yeelay qofkan dimiga ah waxa wey waddanka islaamka ku noolaa xuquuq baa ka dhexaysa isagii dowladda islaamka oo bixinaya jizyada annagana xaqna u leeyahy inaan ilaalino inaan difaacno inaan markaa eh, xuquuqdiisa ilaalino marka xuquuqdiisana waxaa ka mid a ah in la kafno de yani eh, mara lagu asturo eh, iyo in la aaso labadaasba xaq buu leeyahay kafankii iyo aaskii xaq buu leeyahay laakiin gaalka mucaahadkana waa la mid hadduu waddankeenna ku dhinto laakiin gaalka xarbiga ah in la kafno iyo in la aaso toona waajib ma ah maydkiisa waxaa loo dhigi karaa ayda ama waraabaha si cuno waa gaalka xarbiga dagaalka naga dhexay waayahay wuxuu yidhi walow wujida haddii la helo cudwu muslimin qof muslima xubintii muslimkaasoo culima la ogaaday mowtuhu inuu dhintay sulliya calayhi waa lagu tukanayaa waayahay haddii qof muslim ah xubintiisii oo go'day la arkay gacantiisii la arkay lugtiisii baa la helay waxaa la ogyahay qofkan gacantan iskale ama lugtan iskaleh inuu dhintay marka gacantaas ama lugta xubintaa ka mida ah maydka waa in lagu tukado ayaa markaa waajib ah waayah iyadoo markaa loola qasteeyo salaadaa lagu tukanayo maydka dhammaantiiba loola qasteeya xubinta loola qasti maayo si gooniya loogu qasti maayo marka xaqiiq ahaan salaadan waxa weya salaad calaa qaa'ib qof maqan mayd maqan oo lagu tukanay weya xaqiiqadii salaadani waayahay maalifku wuxuu ka cabiray culima mowtuhu bal u culima mowtuhu qofka muslimka ah ee xubintiisa la helay ee leenahay waa lagu tukanayaa waa in la hubo inuu dhintay haddaasan la hubin inuu dhintay xubintaa laguma tukan karo qof nool de xubintiisa laguma tukan karo hadduu nool yahay laguma tukan karo haddaan la hubo inuu dhintana laguma tukan dhinta waa la aasio laakiin haddii la hubo inuu dhintay markaa xubintaa la helay waa lagu tukanaya xataa haddii asaga maydka lagu tukaday goni lagu tukaday oo saa lagu aasi dabeetana xubin xubnihiisa ka mida ah la helay xubintaana waa lagu tukanaya mar labaad wuxuu idhi wasiqdu dhiciskii in istahalla hadduu codeeyo ou dhawaaqo aw amase baka u ooyo ka kabiirin buu la mid yahay qof weyn ayuu la mid yahay wailaa haddii kale oo aanu dhawaaqin ama uuna ooyin fandur eeg fain daharat haddii ay soo muuqato amaarat اlxayaati nolosha astaanteedii hadday muuqato kaاkhtilaajin sida sijiid sulliya calayhi waa lagu tukanayaa fi اladhari qowlka adharka ah wain lam tadhar haddii aysan muuqan calaamaddii noloshu oo walam yabluq uusan gaadhin arbacata ashhurin afar bilood lam yusalla calayhi lagu tukan mahayo salaatu janaasadii wakadaa sidoo kale in balagahaa afartii bilood hadduu gaadho fi ladhari qowlka adharka waa la midoo ayadna lagu tukan maayo dhiciskii waa ilmaha oo xilliguu dhalan lahaa ka hordhacay ilmahaas waxaa la yidhahdaa siqdi ama dhicis baa la ma lagu tukanayaa salaatu janaazadii ma la maydhayaa ma la kafnayaa waaya wuxuu ku leeyahay ilmaha dhiciskaa haddaba haddii uu dhawaaqo ama uu ooyo wuxuu la mid qof weyn oo waxaa looga jeedaa sidii qofkii weynaa loola tacaamulaya dhintay ayuunbaa loola tacamulaya afartii xuur buu yeelanayaa maydhigii kafankii salaadii iyo aaskii afartii buu yeelanaya waa haddii uu dhawaaqo markii uu soo dhashay ayuu dhawaaq sameeyey ama wuu ooyey de marka waxaa muuqata inuu noolal ku soo dhashay dabeetana u dhintay marka sida qof weyn ayaa loola tacaamulaya taasi waa mas'alo haddii labadaa midna aan laga helin mana dhawaaqin mana ooyin marka waxaa la eegaya calaamad kale oo ka mida ah calaamadihii ama astaamihii lagu garanaya qofkan inuu nool yahay sida maalan oo kale inuu isjiijiido oo isjuujuubo ilmuhu had iyo jeer waad arteenoo yani xaraka laa iraadiya dhaqaaq aan iraadi ahayn ayuu sameeyaa marka hadduu dhaqaaqa sameeyo waxaa weeye waa lagu tukanaya waa lagu tukanayaa sida afarka tan khilaaf ba ku jira ti hore khilaaf ma jiro ufiirso iadhar waa yahay maxaa yeelay calaamadii nolosha ayaa ka muuqata astaantii nolosha ka muuqato marba haddii u dhaqaaq samay waxaa muuqata inuu noolaa qowlka adhar ka soo jeeda wuxuu leeyahay maya taasi kaafi maaha lama hubo inuu noolaa dhaqaaquma tusinaya inuu noolaa waxaa laga yaabaa inuu wax dhintay yahay oo xayawaanku markuu sii dhimanayaba xataa dhaqaaq buu sameeyaa marka inuu noolaa lama hubo qowlka afar soo jeeda saasuu leeyahay lagu tukan maayo haddii calaamadii nolosha ama astaantii nolosha aysan soo muuqan oo ee isla markaana afar bilood uuna gaadhin lagu tukan maayo lagu tukan maayo marba haddii calaamadii nolosha aysan muuqan mana dhawaaqin mana ooyin ee dhaqaaqna ma samaynin ilma dhicisa soo dhacay waaya marka ayada ah waxa weeye wax calaamad ahoo noloshii tusinaya ma eh, kama muuqanin isla markaana afartii bilood ee de ilmaha nafku ruux xilligii dee eh, nafta lagu afuufay ama ruuxda lagu afuufayay muuna gaadhin markaana waxa weeye lagu tukan maayo saddex bilood buu kusoo dhashay laba bilood buu kusoo dhashay marka waxa weeye waa la maydhayaa waana la kafnayaa waana la aasayaa waaya haddii uu afar bilood gaarina waa lamid u fiirsan soddoma khilaafaa ku jira hadduu afar bilood gaadho afar bilood buu gaadhay shan bilood buu gaadhay laakiin calaamadii nolosha kama muuqato mana dhawaaqin mana ooyin dhaqaaqna ma samaynin ayadna waa lamid oo lagu tukan maayo laakiin wixii axkaamtii kale wuu yeelanayaa waa waajib in la maydho waa waajib in la kafano waa waajib in la aso waay wuxuu ihi wasiqdu dhiciskii in istahalla haddii uu codeeyo aw mase bakaa uu ooyo ka kabiirin qof weyn buu laleeyahay ilaa haddii kale oo labada midna aan laga helin fain daharat hadday muuqato amaarat alxayaati astaantii nolosha ka ikhtilaajin waa sida sujoobkii ama isjijiidkii oo kale sulliya calayhi waa lagu tukanayaa fi lahri qowlka aharka wain lam tadhar haddaysan muuqan calaamadii noloshu oo walam yablug uusan gaarin arbacata ashhurin afar bilood lam yusalla calayhi lagu tukan maayo wakada waxaa la mid ah in uu gaadho afartii bilood lagu tukanahayo i adhari qowlka adharka xataa hadduu afar bilood gaadho waa la midoo lagu tukanahayo haddaba mualif muxuu gooni u sheegay afartaa bilood haddii uu gaadho oo tii hor u raaco waay maxayna tan dambe khilaaf baa ku jira kitaabka waa daqiiq yani wuxuu ku kala saaraya masaaisha madhabka usan khilaaf ku jirin iyo masaaisha khilaaf ku jiro wakada haddaba haddaad aragto inta badan wakadaada waxaa loo saarayaa khilaaf baa ku jira masaladaas yani kada manhaaj haddaad aragto had iyo jeer halkaa khilaaf ka day meeshaa khilaaf baa ku jira maxaa yeele tii hor aad raacin lahaa masaladan wuxuu dhihi laha mualifku walam yablugha arbacata ashhur sawaan balaqa arbacata ashhur aw lam yablugha saasuu dhihi lahaa laakiin wakada wuxuu leeyahay tan dambe khilaaf baa ku jira lakin taa hore khilaaf kuma jiro walaa yugasalu shahiidu shahiidkii la mayri maayo walaa yusallaa calayhi lagu tukan mahayo wahuwa shahiidku man qof weeye maata ku dhintay fii qitaali lkufaari gaalada dagaalkeeda ku dhintay bisababihi bisababi اlqitaali dagaalka sababtiisana ku dhintay fain maata haddii uu dhinto shahiidkii bacda inqidaaihi dagaalkii markuu dhammaaday kadib aw amase fii qitaali lbuqaati nimankii buqaadda ahaa ee imaamka ku soo baxay ee gadarrada imaamka kula dagaalamayay dagaalkooda hadduu ku dhinto fakayru shahiidin shahiid keyrkii weeye fil adhari qowlka adharka ah. oo markaa axkaamta shahiidka ma qaadanayu ku leeyahay wakadaa saasoo kale filqitaali low maata hadduu ku dhinto filqitaali dagaalkii jihaadka ahaa laa bisababi laakiin dagaalka sababtiisa muuna ku dhimanin cala madhabi madhabka haddaan qabaa waayahay wuxuu yidhi qofkii dagaalka gaalada ku shahiiday la maydhi maayo laguna tukan maayo waa xaaraan eeg u faraso markuu leeyahay la maydhi maayo laguna tukan maayo ma aha inaysan suno ahayn bal e ma banaano in la maydho shahiidkii iyo in lagu tukado toona sababtuna waxaa weeye laba xikmadood oo kala duwan baa ku jirta xagga mayritaanka waxaa loogu diidan yahay waxaa la rabaa yowm alqiyaama inuu soo baxo asagoo hee dhiiggii uu ka qubanayo suu nabig alay slam axaadiisa lagu tilmaamay yowm alqiyama wuxuu soo baxay qofkii shahiidka asagoo dhiiggii ka qubanayo allownu lownu dam wariixu riixu lmisk midabkuna waa midabkii dhiigga urkuna waa urkii miskiga udgoon markaba yom alqiyaama ilahi subxaana watacaala dadkaa shuhadada dee wuu maamuusi doona waa ikraami doonaa marka dhiigga laga maydhi mahayo ila dhiiggan hadhow yomaalqiyama lagu maamuusi doona lagu sharfi doonaa xagga salaadana de salaaddu waa shafaaco yani ilahi subxana watacala inooga ergeeyey meydkii shahiidkanna dembigiisaaba loo dhaafaya fii awali qadratin min demi dhibicda oo horeysa ee waxaweye dhiiggiisa ka soo baxaysa ayaana dembigiisa o dhan loo dhaafaya kabaair iyo saqaa'irba markii laga soo tago xuquuqda aadamiga soo nabig ala slam xadis saxiixan tilmaamo asagaaba u shafaaca qaadi doona toddobaatan ka mid ayaa asagaaba u shafaaca qaadaya marka uma baahna in loo shafaaca qaado walidalika nabigeena alayhi salatu wasalaam sida saxiix bukhaari ku sugan min xadiisi jaabir shuhadadii uxud wuxuu faray in dhiigooda lagu aaso mana maydhin kumana tukanin waay haddaba mualifku markii uu ka hadlay masaladaas shahiidka ayuu inoo tacriifiyey shahiidku muxuu yahay man huwa hada shahiid wuxuu yihi shahiidku waxaa qofka ku dhintay dagaalka gaalada ufiirso fii qitaali waa ku dhintaa dagaal muslimiin ma ah maanta masaladan waxaa naga jiraa moodaa madow badan eg shahiidku waxaa weeye qofka ku dhintay dagaalka gaalada ku dhintay bisababihi bisabab اqitaalna ku dhintay dagaalka sababtiisa ku dhintay waaya ragii dumar wuxuu yahayba daabirkiisuba kaas marka lagu leeyahay fi qitaal kufaar waxaa kaa baxay dagaalkii muslimiinta hadduu ku dhintay xataa hadday yihiin qudaacu duruq niman jidgooyo u dhigay ayuu markaa la dagaalay iska difaacay waa shahiid fi axkaam alaakhira qofka naftiisa difaacaya laakiin axkaam addunya shahiidkii xukunkiisa ma qaadanayo halkuu leey mualifku bisababihi bisabab alqitaal wuxuu uga jeedaa yani dagaalka sababtiisa ku dhintay biay sababku ku dhintaba hadduu marba sabab dagaal ku dhintay maalan gaal baa dilay seeftiisii baa ku soo noqotay isagoo seeftii gaalku wada ayuu seeftii kusoo laabatay asagay ku dhacday god buu ku dhacay isagoo jihaadaya meel buu ka soo dhacay waxa weye daabadiisii baa haraadsiday gaarigiibuu ka dhacay gaaribagaari kala duqeya gaarigiisii biayi sababoo maadaama macrakadii asagoo ku jira u dhintay waa shahiid marba hadduu bisabab alqitaal uu ku dhintay maxaa baxaya haddii uu dhintay bacda inqidaai lxarb dagaalkii marku dhamaado kan ku leeya fain maata bacda inqidaai yani dagaalkii marku dhamaada kadib hadduu dhinto markaa fakayru shahiidin markaa shahiid ma aha yani axkaamtii shahiidka ma qaadanayo dee shahiid ma lahaba dagaalkii marku dhamaada kadib buu dhintay waaya dhaawac baa maalan soo gaaray dabeetna dhaawacii ayagu u dhintay markii laga soo laabtay jihaadkii markaa sida caadiga loo maydhaya waa lagu tukanaya sidoo kale haddii uu ku dhintay dagaal aan ahayn dagaalkii gaalada buqaadii uu la dagaalamay maalan markaa isna shahiid ma noqonayo maxaa yeeley qof muslim ayaa dilay markaa marka wuxuu la mid yahay sidii qof ku dhintay waxaan dagaal ahayn asmaa binta abi bakr radi allahu tacaala canha inankeedii cabdullaahi ibnu zubayr waa kii ka ahaa waaliga maka dabeetana xajaaj bin yuusuf aaqafi ayaa markaa kusoo duulay oo eh, ka mid ahaa dowladdii reer bani umaya dabeetana wuu xisaar usamey go'doomin manjariiquu kusoo tuuro markii dambe wuxuu isdifaacaba cabdullahi bnu zubayr waa la dilay oo saxaabi jaliil ah radi allahu bint abi bakr radi allahu tacala canha inankeedii way maydhay wayna ku tukatay eh, sidaasaana lagu aasay wax ku inkirana asxaabtii ma jiro u fiirso yani rag bay ishayeen muslimiina haba laga gadaraado oo dulmaa lagu dilo haddana waxaa weeye mayna ka soo qaadin inuu yahay shahiid yani xagga xukunka adduunka laga hadlaya aakhare laakiin waxaan rajaynaya ilahi subxana wa tacaala inuu shahaado u aqbalo waayahay waxaa la mid u yidha haduu ku dhintay dagaalka dhexdiisa laakiin sababtiisa uusan ku dhimanin oo wuxuuga jeedaa marka macnaha shahiid ma aha mitaalkiis waxaa weeye asagoo jihaad ku jira ayuu xanuunsaday fiirso dabeetana jihaadka dhexdiisa way ku dhinto dee qofkaas sababtii jihaad kuma dhimanine ama masbaaba qaniinay ka ama mawtafaja geeriba ku soo booday oo mawtafajuu ku dhintay ama qof muslimah bareer u diray fiirso camdan maaha khada maaha asagoo qof kale ku tuuraya xabadii maaha taa waa w bisabab qitaal buu noqonaya laakiin bareer baa qof muslima u bareer isagoo jihaad ku jira oo uu kas u marka axkaamtii shahiidka ma qaadanayo wuxuu yidhi walow istushhida haddii uu shahiido qof junub ah falaa saxu wejkaa badan waxa weeye annahu eh, qofkaasi laa yugasalu inaan la maydhaynin waannahu shaniye tusaalu waannahu qofkaasi ay shahiidu shahiidkaasi tusaalu waa la zuulinaya nijaasatu nijaasadiisii hayra dami ee dhiig ahayn wa yukafaru waxaa lagu kafnayaa fii hiyaabihi maryihiisii almuladakati ee ku dharoobnaa ama marsanaa bidami dhiigga fain lam yakun thawbuhu maradiisu haddaysan ahayn saabiqan mid ku oo jidhkiisao dhan wada asturaysa yutumima waa lala dhammaystirayaa qof junuba hadduu shahiido ma la maydhayaa maadaamuu isagoo janaabada uu dhintay oo janaabadiisi looga maydho waxaa la qofka shahiidka ah lama maydhayo lakiin qofkan janaaba ku dhintay soo ma ah janaabada inagoo tixgelinayna miyaan maydhaynaa maya khilaafka ku jira madhabka laakiin sida asaxa ah la maydhi mahayo keyrkii u la mid yahay maxaa yeelay waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi la yidhahda xandala ibni raahib ayaa maalinta uxud la dilay isagoo janaabo qaba dagaalkii uxud ayuu ku shahiiday dabeetana nabig alayh salat slam muusan wuxuu nabigu yidhi salaatu wasalaam waxaan arkay malaaigta oo maydhaysa malaa'igtaoo maydhaysa ayaan arkay buu nabigu salaatu wasalaam yani malaa'igta mayritaankeedu kuma fillo inaga xaggeena marka fiiriyo inaga waajib nagaga dhici mahayo xataa haddii nabig alay arkay malaa'igtaoo maydhaysa yani waajibkii naga dhacay macnaheeda ma aha laakiin waxay tusinaysaa in hee qofka shahiidka ah gebi ahaanba inaan la maynin ama junub ha awaamiiso ahaanin taasay tusinaysa haddii qofkii junubka ahaa uu leeyahay nijaaso jidhkiisu aan dhiig ahayn maalan nijaasooyin kalea soo maray aan dhiig ahayn dhiiggiisa aan ahayn marka nijaasadaas waa laga mayrayaa laakiin dhiigga waa la ilaalinaya intii la ilaalin karo lakiin hadday kalifto in dhiiggii wax ka mid ah lala maydho nijaasada iyadoo la suulinayo wax dhiba ma leh waa la yani nijaasadii waa laga maydhaya maxaa yele nijaasadaas ka mid maha athar shahaada ka mid maha waxa muhiimka waxa wey raadkii shahaadada ama shaynimada in meesha lagu daayo marka nijaasadii baa laga suulinayaa nijaasada aan dhiig ahayn dhiig waa nijaas laakiin laga maydhi maayo asaga dhiig maxaa nabi alay slam dhiigii mawra ka maydhay shuhadadii dharkiisii ayaa lagu kafnayaa maydka shahiidka ah asaguu ka duwan yahay amwaada kale oo waxaa wey kafan kale loo raadin darkiisa dharkiisa laftirkiisa ayaa lagu kafnayaa haduu ku filan hadii haddii uusan ku filayn oo jirkiiso dhan uusan wada asturaynin markaa waa loo dhammaystirayaa oo waxaa loo keenaya maro kale oo inta maarata jirkiisa ka bannaan lagu qarinayo haddii maala cagahu ka bannaan yihiin iyo madaxa cagaha iyo madaxa ayaa markaa loo qarinaya inta kalena khamiisku qabay ama dharku qabay ayaa marka loo daynaya isagoo dhiigle dharkiisii ayaa markaa eh, lagu kafnaya wuxuu yidhi walow istushhida haddii uu shahiday junubun junub fala saxu wejkaa saxnimada baan anahu shaniye annahu eh, junubkaasi laa yuqasalu inaan lamaynayn wa annahu qofkii shahiidka ahaa tusaalu in la zuulina nijaasatu nijaasadiisa dami ee dhiig aan ahayn wayukafan waa lagu kafnayaa fii iyaabi maryihiisa almulaaqati eh, bidami ee leh maryihiisa dhiigga leh ee marsan yahay ayaa lagu kafnayaa fain lam yakun thawbuhu mariis haddaysan ahayn saabiqan mid ku filan oo jidhkiisa wada qarinaysa haddaysan ahayn tumnima waa loo dhammaystiraya maryo kale ayaa jidhkiisii intii ka bannaanayd lagu dhammaystiraya faslun fii dafni lmeyit fasalka mualif wuxuu ka hadlayaa aaska meydka iyo wixii ku tacalluqay axkaama masaa-isha ugu muhiimsan uu ku sheegi doono waxaa weeye san arrimood ayuu ku sheegi doonaa aqalu qabri waakmalu qabriga inta u yari inta u badan kayfiyatu idkhaali lmeyiti alqabr yani qaabka meydka loo gelinaya qabriga ataziya tacsiidi buu ku sheegi doonaa waxaa kaloo ku sheegi doonaa albukaa cala almeyit meyidka in loo ooyo axkaamta ay leedahay iyo masaa'il mutafariqa masaa'il waxaa weeye qubano ah oo abwaab kala duwan oo janaasada ku saabsan mualifku maarata ku siyaadin doono fii aakhiri hada alfasl wuxuu yidhi aqalu lqabri qabri waxaa u yar xufratun god baa u yar godkaasoo tamnacu raa'ixata urtii reebaysa wasabca iyo dugaagii wayundab waxaa la sunneeyaa an yuwasaca in la ballaadhiyo qabrigii wayucamaqa la dheereeyo oo la qoto dheereeyo qadra qaamatin wa bastatin qadar waxaa weeye joog iyo gacmo fidin in la eg in markaa hoos loo qodo ayaa marka fiican qabriga waxaa u yar gurigod godkaasoo eh, qofkii eh, ka reebaya in urkiisu dadku soo gaadho islamarkaa duwaagiina ka ilaalinaya ilaa meydka waxaa loo aasayo waa labada arrimood meydkii yani in laga ilaaliyo ihaano sharaftiisa iyo karaamadiisaa la ilaalinaya ilaa meydkii hadii la iska daayo shirkiisii baa taxallulaya oo dhalaalaya urkiisii baa dadkii soo gaarhaya dadkii baa dhibsanaya duwaagii baa cunaya marka meydka ihaani u noqonaysa oo dee ilahi subxana wa taala bani adamka u marka saysan taas u dhicin oo aysan qalbi xumo ugu keen ehelkiisa ayaa lidhi hala asturo hala aaso walidalik qabriga inta u yar waxaa weeye god labada arrimood inoo xasilinaya in urkii meydkana uusan dadkii soo gaarin isla markaana dugaagii ka ilaalinaya dugaaggii inuu soo faago oo markaa uu xabaashii soo faago uu cuno waa god yaroo dee kooba inta u yar waa intaas laakiin waxaa sunno ah qabriga in la dheereyo haddaba qabriga dheerayntiisu waa sunno ee shardi maaha waajibna maaha in la dheereeyo waa sunno inte in leeg baa la dheeraynayaa in la ballaariyana waa sunno la yar waasiciyo waxaa la dheeraynayaa qadra qaamatin wabas ah qof dhexdhexaad ah aadna aan u dheerayn gaabnaynna joogiisa iyo gacmo fidintiisa inuu istaago isagoo joog taagan iyo gacmihiisa uu fidiyo intaa in laeg ayaa markaa hoos loo qodaya haddii xoogaa laga yareeyan wax dhiban male culamadu waxay ku qadaraan afar dhurin iyo nis taqriiban weyaan waa laba mitriya ban meelaha waayahay wuxuu yidhi wallaxdu iilkii ayaa afdalu ka badan min ashaqi jeexitaankii in salubat ilardu hadduu dhulku adag yahay weeye yacni halkan waxaa jira laba siyaabood oo lagu qodi karo meesha meydka la gelinayo godka meydka la gelinaya xabaasha ee waxaa weya hoosteeda ku yaalla ama salkeeda ku yaalla mid waa iil oo xagga waxaa laga qodayaa qiblada xigta godkaa laga qodayo weeyaan ee laga jeexayo waa iilki laxdiga ama luxudki waxaa naqaano weeyaan ka kalena waa shaqi oo waxaa weeye xabaasha bartankeeda ayaa sida yacni keliga oo kale ayaa in meydka la eg laga qodaya kaana shaqi baa la yidhahdaa kaana laxdi baa la yidhahdaa midkoodee fadli badan horta labadan waa caadi midka la sameeyaba laakiin dhulku hadduu adag yahay waxaa fadli badan luxudka ama iilka ayaa ka fadli badan shaqiga maxaa yeele sacd bin abi waqaas yani mardumuudkiisii ayuu dardaarmo wuxuu yidhi ilxaduu lii laxdan wansibuu calaya labina nasban kama fucila birasuuli اllahi sala اllahu alيه wasalam macnaha luxud ii sameeye yidhi markaad qabrigay qodaysaan ama xabaashayda labinka ama jaajuugka igu oogoyo manaha igu tiiriy agga dambe iga tiiriya sida nabig alay slam lagu sameeyey halka waxa laga qaadanaya in luxudku uu fadli badan yahay hadduusan dhulku uu jilicsan yahay marka waxaa la samaynayaa shaqi shaqi baa la samaynaya dhulkii baa la jeexayaa oo luxudkii lama samaynaya sababtan waxaa weye waxa laga cabsanaya dhulkiina he inuu dumo haddii luxud la samay inuu soo dumaa laga cabsanaya dhulka jilicsan laga samayn mahayo iilkii ama luxudkii wuxuu ihi walaxdu iilkii ama luxubkii ayaa afdal ka fadli badan min ashaqi jeexitaanki iyo salwat alard dhulkii haddii uu adag yahay wayuudacu waa la dejinayaa ra'suhu meydka madaxiisa cinda rijli qabri qabriga lugtiisa agteeda waxaa laga wadaa xagga meydka lugihiisu ay u jeedsan doonaan xaggaas ayaa markaa madaxiisa la dejinayaa oo madaxiisa xaggaasa laga soo gelinaya waayahay agga korkeeda yani aggaas sare halkaasaa la dhigayaa halkaasaa la dhigaya dabeetana halkaasaa laga soo dhaadhicinaya wayusallu waa la siibayaa min qibali ra'sihi madaxiisa xaggiisa ayaa laga soo siibayaa birifqin si aayar ah. wayudkhiluhu lqabra qabriga waxaa gelinaya alrijaalu rag unbaa gelinaya wa awlaahum waxaan ragga u mudan alaxaqu bisalaati kuwa u inay ku tukadaan salaadii janaasada qultu waxaan idhi an takuuna inay tahay mooyaane imra'atan haweeney musawajatan oo la qabo fawlaahu marka waxaa ugu mudan raggii azawju ninkii odayga u ahaa islaantaa dhimatay ayaa u mudan qabrigii marka ama axbaasha inuu geliyo gabadhiisa wallahu aclam wayakuunuuna waxay ahaanayaan kuwii qabriga gelinayay meydka witran tiro isdheer bay ahaanayaan waa yahay wayuudacu waa la dejinayaa fi laxdi iilkii ayaa la dejinayaa meydkii calaa yamiinihi midigtiisa loo dhigayaa bilqiblati qiblada asagoo loo jiidinayo xagga qiblada wejigiisa u jeedo wayusnadu wejhu wejigiisa waxaa lagu tiirinayaa ilaa jidaarihi qabriga jidaarkiisaa lagu tiirinaya wejigiisa wa dahruhu dhabarkiisana waxaa lagu tiirinayaa bilabinatin jaajuur ama dhoobo ayaa xagga dambe laga tiirinaya wax la mid ah waaya wayusadu waa la awdayaa fatxu iilkii halka ka furan ayaa laga awdayaa bilabinin jaajuur baa lagu awdayaa waaya halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa qaabkii qofka loo xabaalayo xabaasha loo gelinayo ayuu ku tilmaamayaa wuxuu yidhi maydka waxaa la dhigayaa markii xabaasha la soo gaadhsiiyo halka ku quman lugaha maydka yani markii abaasha yani maydka markii qabrigiisu la geliyo xagga lugihiisa ku quman ayaa markaa madaxa madaxiisa lasoo dhigaya madaxiisa halkaasa lagu toosinaya xaggaasa laga soo gelinaya xagga qiblada laga soo gelin maayo xagga qiblada qaabisan laga soo gelin maayo xagga madaxiisa ku quman laga so gelin maayo xaggaa lugihiisa yani cinda rijli qabri wuxuu uga jeedaa yani qofka maydka lugihiisa meeshay hadhow ku toosi doonaan xagga ku quman ayaa madaxiisa la dhigayaa dabeetana halkaasa laga soo gelinaya si aayar ahana waa loo soo gelinaya madaxa laga soo siibaya si tartiiba ah. ragna xagga saray joogaan kuwana xagga hoosey joogaan oo ah, xabaashibay ku jiraan dabeetana si aayar ah tartiib ah ayaa loo soo siibayaa qabriga waxaa gelin uu rag maydka ama qofka maydka ahaado nin ama haweeney ha ahaado waxa qabriga gelinaya waa rag dumar ayagoo shaqa kuma leh waayahay waxaana ugu mudan ragga qabriga gelinaya qofka u mudan salaada waxaan soo dhaaftay salaadda cidda u mudan inay tahay maxay aabbihii soo maaha iyo awowgii iyo inankii uu dhalay iyo ila akhiri kuwaasa u mudan inay guddigaan ayagaa u mudan guddigitaanka meydka waayahay maanta waxaad moodaa arrintaas inay yartahoo dad kale un oo xabaasha xabaalaha qoda in la gelinayo qofkii kale eelkiisa ahaan oo dawladda iska jawaabka u ka daawanayo taasina dee Eh, waa arin eh, laga fiican yahay salaadii inuu imaamka noqonaynin inuusan buddigaynin arrintaas dhan waxa weyaan sunadii bay khilaafsantay ha dhibrin baa ku jirta ha yani marka ku tukanayo asagaa de xanuunsanaya qalbiga xanunsanaya marka si ikhlaas ugu ducayn marka inuu asagu dadka tujiyaa fiican eh, digitaankana asaga loo dhiibo wixii caawanaya ha caawiyaan marka u baahan waaya rag baa gelinaya haddaba raggaana waxa u badan kuwii salaada u mudnaa inay tahay haweeney mooyaane la qaday markaa ninkeedii ayaa markaa ugu mudan ragga in uu buddigo haweenaydaas waaga ragga xabaasha gelinaya maydka inay witr ahaadaan baa fiican oo sunno ah ama hal uu ahaado hal qof ama saddex ama shan ila akhiri tiradaas dheer haday jardiinteenna way jeceshahay oo ilaahay waa witr oo witrku wuu jecelyahay wuxuu yidhi luxudka marka la dhigayo dhanka midig baa loo dhigayaa maydkii waxaana loo jeedinayaa qiblada isagoo dhanka midig loo jiifiyey wejigiisana eg arrintana waa waajib arrinta sunna maaha in qiblada loo jeediyo waa waajib si loo caddeeyo qofka inuu ahlo qiblo ahaa oo qof muslim ahaa ilaan gaalada qiblada looma jeediye marka si loo caddeeyo qofka inuu muslim yahay waa in qiblada loo jeediyo waa waajibtaas waayahay wejigiisana waxaa lagu tiirinayaa gidaarka qabriga saasaa wejigiisa loogu saaraya gidaarka luxudka ayaa wejiga loo saaraya lugihiisana agga eh, qabriga ayaa la saaraya haddaba wejigiisa iyo lugihiisaba lugihiisa maalan gidaarka qabrada la qabadsiinaya dhexdiisana xagga dambe ayaa loo soo bixinaya inta waxaa laga ilaalinaya inuu soo rogmo eh, islamarkaana xagga dambe waxaa laga qabadsiinaya labinkii jaajuurkii iyo dhoobadii ayaa xagga dambena qabarka laga qabanaya halka ka furan luxudka iilka inta ka furan waxaa lagu buuxinaya lagu awdayaa taajuurki taajuurka lagu awdaya iyo doobadii waa lagu dhammaystiraya wuxuu yidhi wayaxfuu wuu cantoomayaa man danaa qofka u dhow qabriga alaaa xatayaati turaabin ciid ama camuud saddex xantoobo ka mid ah oo ku shubayaa qabrigii markii la diyaarin wayaan dee aaskii uuna bilaabayo uma dabeetana yuhaalu waa lagu hoobinayaa ciiddii bilmasaaxi ayadoo la isticmaalayo majarafadihii wa yurfacu lqabru qabrigiina waa la koryeelayaa shibran taako ayaa la koryeelayaa faqad oo keliya wاصaxiixu wijka saxiixa waxaa weeye anna tasdiixahu ee qabrigii in la simo awlaa inay ka mudan tahay min tasniimihi in la kuruseeyo oo la fiiqo la taago inay ka mudan tahay waa ka fiicanta halkan wuxuu ku tilmaamayaa qaabkii aaska loo aasayey wuxuu idhi markii aaska la bilaabayo cidda xabaasha ka agdhow waxay qaadayaan saddex hantood waa sunno waajib ma saddex hantood inay qaadaan baa sunno ah ciddii oo intaan jarafadihii lagu hoominin ay ku shubaan cidda xabaash agdhow weyaan suu nabig salaam uu sameeyey dabeetana dadkii majarafadaha gacanta ku hayay ayaa waxay bilaabayan inay ku hoobiyaan ciiddii Eh, oo markaa sidaas lagu aaso qabriga qadartaako ayaa la kor yeelayaa oo kor loo qaadaya dhulkan la sii mahayo si loo garto qabriga oo loo soo booqdo oo dee xabaasha loo ixtiraamo kor baa ciida looga taagaya qadartaako intaan laga badin maayo intaa in laga badiyo o la dheereeyo waa makruuh waa makruuh maxaa yeele waxay keenaysaa in qofkii hadhow la weyneeyo moodaan dadkii inuu yahay qof maxaanku dhahaa dee nooc kale ah ay barakaystaan ama ay baryaan dhaxbaashi ah, marka waxaan lagu dhisi mahayo lana dheerayn mahayo waayahay tasdiix iyo tasmiim baa jira haddaba qaabka qabriga loo taagayo qadra shibrin laba siyaabood bay in la tasdiixiyo la simo oo xagga dusha laga simo iyo in tasniim lagu sameeyo sida kuruska oo kale saa loo soo taago oo labadaba way bannaan laakiin waxaa fadli badan tasdiixa ayaa tasliim ka fadli badan sida nabig alay slam xabaashiisada lagu sameeyey saasaa fadli badan nabig xabaashiisu musadax bay ahaydee musana mayn ahayn wuxuu yidhi wayaxdu waxaan toobaya mandana qofka qabrigu u dhow alaaa xatayaatin saddex xantoobo alaaa xatayaati turaabin ciid saddex xantoobo ka mid ah ayuu markaa xantoobaya oo ku shubaya xabaashi uma dabeetana yuhaalu waa lagu hoobinaya bilmasaaxi majarafadihii yurfacu qabru qabrigii waa la kor yeelaya shibran taako ayaa kor loo qaadaya aad oo keliya aad markuu le mlif macna intaa laga badin maayo kuleeyahay yani xabaasha ciidda laga soo saaray unbaa lagu celinaya intaan yani lagu dari maayo ciid kale loo raadin maayo ciid kale loo raadin maayo wاصaxiixu midka saxiixa ah ana tasliixahu in xabaashii la simo ayaa awlaa ka awlaysan min tasliimihi in la taago oo la kuruseeyo wala yudfanu lagu aasi mahayo itnaani laba qof fii qabrin hal xabaal lagu aasi mahayo ilaa lidaruuratin daruuro inay jirto mooyaane oo fa yuqadamu kolkaa waa la hormarinaya afdaluhumaa labadaa qof midkoodee fadli badan ayaa xabaashii lagu hormarinayaa wuxuu ku yidhi laba qof hal xabaal lagu wada aasi mahayo arrinkaasi arrin bannaan ma aha inay daruuro jirto mooyaane yani qof kasta xabaal gooni ayaa lagu aasaya hadday daruro jirto waa lagu aasi karaa laba qof iyo wixii ka sii badanba maalan amwaadii baa badatay dad badan baa dhintay dagaal baa dhacay ama shil weyn baa dhacay dad fara badan baa ku dhintay musiibadaas dadkaa faraha badan in gooni gooni loo aasi way adkaanaysaa marka labo hal xabaaba la isku geyn karaa isagoo nabig alay slam uu sameeyey fii khaswati uxud dagaalkii uxud nabig alay slam markii asxaabtii toddobaatan laga laayay labalabuu nabigu alay salaam u wada aasiyey labalabo labalabo yani lababa xabaal buu ku wada aasiyey nabiga calayhi isalaatu wasalaam haddii haddaba eh, arrinkaa la sameeyo oo laba eh, iskugu geeya xabaal see loo kala horraysiinayaa see u kala fadli badan yihiin yani qofka cilmiga badan ama qur-aanka badan ama yani cibaadada badan ayaa qabriga lagu horraysiinayaa nabig alay slam sidaas u sameeyo maalinta uxud markii uu labalabo asxaabta u aasayey wuxuu weydiinaya asxaabta midkoode qur ku fiican hadba hebel baa qur ku fiican kaasuu qabriga ku horreysiinaya oo xagga qiblada horreysiinaya luxudka kalena ku xojisiinaya wuxuu yihi walaa yujlis lagu fadhiisan maayo cala alqabri qabrigii walaa yuuta lagu istaagi maayo qabriga in lagu fadhiisto waxa weeye waa shay makruuh ah. in lagu tiirsana waa la in lagu degigsana waa saas kale in lagu istaagana ayadna eh, waa makruuh ilaa darura ina daruuro jirta mooyaane nabig alay slam arrinkaa ugu reebay waayahay wayaqrubu wuu dhowaanayaa inuu qofkii soo booqanayey meydka qabriga ku jira ka qurbihi si ugu soo dhowaanaya minhu qofkaa xayan markuu noolaa sida ugu soo dhowaanayay si lamid ah ayuu xabaasha ugu soo dhowaanaya manaa meel fog ka istaagi maya xabaasha hadduu aabi matalan oo xabaal ku jira uu soo booqanayo xabaashiisa ayuu soo dul istaagayaa sida adduunkaba ugu soo dhowaan jiray ayuu ugu soo dhowaanayaa arrinkaas ayaa awle oo habboon waayahay watacsiyatu tacsidii sunnatun sunno qabla dafnihi qofka intaan la aasin ka hor in loo wa bacdahu iyo intii la aasin kadib alaaata ayaamin saddex maalmood ayay tacsidii soconaysaa wayucaza lmuslim muslimkii waa loogu tacsiyeynayaa bilmuslimi muslimkii hadduu ka dhinto ka hore waa qofkii noolaa ka dambana waa dhintay muslimkii waxaa lagu tacsiyeynayaa bilmuslim ay biwafaati muslim muslimka geeridiisa waxaa lagu tacsiyeynayaa in la dhaho acdam allahu ajraka ilahay ajirkaaga haweeneeyo wa axsana casaa'aka sabirkaaga allah ha wanaajiyo wagafara limeyitika meydkaaga allah u dhaafo dembigiisa wabilkaafiri muslimkii waxaa lagu tacsiyeynayaa bilkaafiri biqariibi ilkaafiri yacni qofkii qariibkiisa ahaa ee dhintay lagu tacsiyeynayaa acdam allahu ajraka ilahay ajirkaaga haweeneeyo wasabaraka allaha ku sabirsiiye u fiirso gaalkii looma ducayna waalkaafiru gaalkii waxaa lagu tacsiyeynayaa dimiga ahaa bilmuslim haddii muslim uu ka dhinto muslim hadduu qariibkiisa ah haddii uu dhinto waxaa lagu tacsiyeynayaa sida tan kafar allahu ilaahi hau dhaafo limayitka meydkaaga meydkaa la horreysiiyey oo maadaama muslim yahay wa axsana casaaka ilaahay sabirkaaga ha wanaajiyo tacsidu waa sunno Eh, tacsiyada macnaheed waxa wey sawirsiin kelimada tacsiya macnaheed waxa wey sawirsiin weeye ahlulmeydka in loo tacsiyeeyo waa sunno kooda yar iyo kooda weyn labkooda iyo dhadigoodaba maxaa nabig wuxu uhi salaatu wasalaam ma jiro qof muslim ah oo u tacsiyanaya walaalkiisa muslimka ah musiibo ugu tacsiyanaya ilaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu eh, ka aradbixiyaa oo uu ka mareeyaa eh, isku joogyada karaamada maalinta qiyama macnaa ilahi subxana watacala wuxuu siinaya dhar jannada laga soo saaray oo lagu maamuusay qofkaas maalinta qiyaama laakiin hadday ku jirto dadkii loo tacsiinayay gabadh shaabad ah oo macnaha gashaanti ah qof ajnabi ah markaa u tacsiyen mahaye eh. waxaa u tacsiyenaya uun maxaarimteeda iyo zawjkeeda iyo dadkaas u tacsiyenaya waaya intaa fitna laga cararaya goormaa loo tacsiyinayaa dadka geeridu ay ku dhacday ka hor intaan meydkii la aasina waa loo tacsiyeyn karaa kadibna waa loo tacsiyeyn karaa weliba kadib markii la aaso meydkii ayaa fiican in loo tacsiyeeyo maxaa yeeley intaan la aasin ka hor waxay ku mashquulsan yihiin aaski laakiin markuu aasku dhammaado ayaa markaa tacsidu ay ku fican tahay ku wanaagsan tahay ilaa inay dadkaasi ka muuqato walbahaar iyo murugadee aad u daran mooyaane markaa in loo tacsiyeeyo aaska ka hor ayaaba fiican tacsidadu waxay soconaysaa saddex cisho saddex cisho ayuun bay tacsidadu soconaysaa ee waxaa weye wax furan ma aha sababtuna waxa way dhaheen culammadu saddexdaa cisho qofka geeridu wax xusnaanaya oo xanuunkeedii baa haya laakiin saddex cisho kadib waxay u badan tahay inuu iska iloobo oo iska sabro marka haddii saddex cisho kadib aan loo tacsiiyo geeridii baad soo xustinaysaa xanuunkii baad kusoo ku soo kicinaysaa marka saddex cisho in laga dambeysiiyo ma fiicno ilaa inuu qofku maqan yahay mooyaane oo marka uu yimid loo sheegay inuu qofka ehelkiisu dhinta marka uu dacsiin karaa wax dhiba male waayahay qofka muslimka ah hadduu qof muslim ah uu ka dhinto muslimka hadduu muslim ka dhinto waxaa lagu dacsiyen sida tanuu mualifka inoo sheegay ilaahay ajirkaaga ha sabirkaaga allah wanaajiyo meydkaaga allahu dembi dhaafo eeg cibaaraadkan cibaaraad nabiga ka sugnaada maaha calayh salatu salam cibaarada fuqahadu sheegeen waa cibaaraad ka wanaagsan oo fiican haddii aad cibaaraad kale aad ugu ducayso wax dhiba male yani ay shay oo maqsuudka tacsiida ku xasilayso waxa wey waa yani ajirka waad ku helaysaa haddaad oday sabir iimaan allah naga siiyo ilaahay asnaa hu dembi dhaafo ilaahay jannat firdoos hagey maqsuudkii waxaa weeye tacsiida ugu xasishay marka cibaaraadka shardi maaha laakiin fuqahadu waxay noogu sheegayaan sidaan tusaale uga qaadano cibaaraadka haddaad isticmaashana waa shay fiican oo wanaagsan ilaahay ajirkaaga ha weyneeyo macnaha ajir weyn ilaah kaaga siiyo dee musiibada kuu dhacday ayaad leedahay sabirkaagana allah wanaajiyo maydkaagana allahu dembi dhaafo waa muslimkii muslim u tacsiyenay oo muslim ka dhintay haddii muslimkii looga tacsiyeynay qof xigtadiisa oo gaal aha u dhintay aabbihi maalan gaal aha ama walaalkii oo gaal aha u dhintay waxaa leeya ilaahay ajirkaaga ha weyneeyo sabirna allah ku siiyo laakiin gaalkii dhintay waxaa loo ducayn maayo ilain dee ducaa male gaal haddii gaal loo tacsiyeynayo gaalkaasna qof muslim oo ka dhintay marka iyada waxaa leeyahay ilaahay meydkaaga qofka kaa dhintay allahu dembi dhaafa sabirkaagana allah wanaaji saasaa la leeyahay fuqahada alfaadooda waa daqiiq u furso waxaa la horraysiinayaa ducada qofkaa dhintay loo duceynayo ee muslimka ah ayaa laga horraysiinayaa ducada qofka nool ee gaalka loo ducayn isaga lama dhahayo cadam allahu ajraka u fiirso cadam allahu ajraka ma jiro ilahay ajrikaaga ha weynayo se la dhihi maayo ilan ajriba ma leh waxa axsan allahu cazaaka ilaahay sabirkaaga ha wanaajiyo waa yahay wuxuu idhi wayajuusu in lagu ooyo oohin baa bannaan calayhi meydki lagu ooyo qabla almowti geeri ka iyo wa geeri kadib wayaxrumu waxaa xaaraan ah annadbu in lagu dhawaaqo bitacdiidi shamaa'ilihi yacni wanaagyaashiisa iyo maxaasintiisa tirintooda in lagu dhawaaqo ma bannaano waa xaaraan wannawxi wannawxi baa idin qori mise wannawxu wannawxu ha ani wannawxi wii qori laakiin waa khalad wannawxu iyo qayladii in lagu dhawaaqo hintii oo lagu barordiiqo waa xaaraan waljazcu argagixiye ayaa isna xaaraan ah bidarbi sadrihi laabtiisa qofkii inuu garaaco wanaxwihi wax la mid ah maydkii waa loo ooyi karaa way bannaanta in loo ooyo oo ehelkiisii u ooyaan iyo dadkii asxaabtiisi iyo axbaabtiisi intuuna dhimanin ka hor oo markii daskaraatulmawdku ahaya laga hadlaya ilaa arkada inuu dhimanayo wakhtigaani waa loo ooyi karaa markuu dhinto kadibna waa loo oyi karaa oyintu waa waxa weyaan shay qofku iska keenkeenaya ma aha waa waa ilmo kaasoo daadanayso qofkii markaa naxariis tusinaysa aad u qofka maxaa nabig alay slam weladkiisa ibraahim ayuu u ooyey qabla mowtihi wuxuuna yidhi nabiga alayh الsalaatu asalaam ina alcayna tadmac ina alcayna latadmac waina alqalba layaxzan walaa naquulu ila maa yurdii rabbana wainaa lifiraaqika ya ibraahiimu lamaxsunuun ishuna waa ilmaynaysaa qalbiguna wuu murugoonaya wax rabbigaan naga raali gelin mooyaane wax kale ku hadli mayna ayuu yidhi inaad naga tagtaan ibraahimow waan la walbaharsanna waan ka murugaysannahay buu nabigu yihi alayhi isalaatu wasalaam sidoo kale nabiga alayhi salat wasalaam sida ku sugan saxiixaynka wuxuu ku dul ooyey qabriga inantiisii oo dhimatay nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu soo booqday hooyadii qabrigeena markay dhimatay yadee hooyadaas yaraanba ku dhimatay dabeetna nabig alay slam qabrigeedii ama xabaasheedii buu soo booqday dabeetna nabig alay slam wuu oohiyey wa abkaa man xawlahu dadkii la socday ku hareeraysanaana wuu ka oohiyey nabig alay slam way la oohiyeen nabig alay slam ohintiisa ku dareen haddaba oohintaasi waa oohintii dee ilinta ahayd laakiin waxaa haaraan ah in lagu dhawaaqo ammaanta maydka tirinteeda oo la dhaho waa kahfaah waa jabalaah waa sanadaah ninkii hebel ahaayo ninkii kan ahaayo deeqsigii ninkii ninka ragga ahaayo kan ahaayo kan ahaayo in la dhaho waa xaaraan taasi ma bannaan nabigu wuxuu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam ma min mayitin yamuutu fayaquumu baakihim fayaqulu waa jabalah waa sanada o naxو dalik ila wakala allahu bihi malakaani yalhazanihi ahaakada kunt rawahu tirmidi waxasana xadiiu tirmidi wadiy xadii xasan oo ku tilmaamay nabig wuxu uhi alayh الslat wasalaam ma jiro qof mayd ah oo markaa dhimanaya isla markaana uu istaagayo qof u ooyaya meydkii oo dhahaya kii buurta ahaayo waa jabalaah buurtaydiiyow sanadkaygiiyow iyo wax la mid ah ilaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu u xil saaraa laba malag oo markaa meydkaa qabanaya oo laabta ka garaacaya oo dhahaya ma sidaasaad ahayd markaas o dha waa jabalaah laabtay ka garaacaya labada malag waxay leeyiin war buur baad u ahayd dadkaas waa sanadaa laabta garaac warba sanadbaad u ahayd marka waa haddii culimadu waxay dhaheen qofkan uu dardaarma uu yidhi saa ha lagu ogi hadduusan dardaarmin laakiin qof musliman uu ahaa dee markaa walaa taziru waasiratun wisra ukhraa qof yani qofna qof kale dembigiisa xambaari mahay ama hadduu gaal ahaa hadduu gaal ahaana asaga mar kasta waa loo ciqaabaya sida waxaa xaaraan ayadna in nawcu waa in codka lagu kor loogu qaado yani eh, ammaantii hadda aan soo tilmaamaynin in cod kor loogu qaado weeye qaylo iyo dhawaaq weeye taasna inta badan dumarkaa samayn jiroo waxa weeye way barooran jireenoo kor bay u dhawaaqi jireen o oyi jireen taasina nabig alay slam aad buu oga digay wuxuu nabig alay slam gabadha naaixada ah ee baroorta kor u qaadaysa haddaysan toobad keenin maalinta qiyaamo waa la istaajinaya iyadoo qabta dhar daamur ah iyo diric cad ah ayaa loo idhaya nabig alay sla slam sida sai muslim kusugan manaa amiis waxaa loo xidhayaa daamur ah oo manaa cadaab oo kulul ayaa loo xidhaya shirkeedo dhan iyo dirac cadha ah macnaha waa la caqaabaya il caqaab ilahi subxaanau watacaala uu markaa maalintaas ku ciqaabayo ayada u qalanta dembigii ay ku dhacday waa dembi kabaa'ira marka waxaad garanaysa inu dembi kabaa'iro weyn uu yahay sidoo kale waxaa xaaraana qofkii inuu argagax muujiyo oo laabta uu garaaco amaba e, maryihii uu jeexjeexo ama tinta uu filqo ama uu dambas madaxa ku shubto ama uu codka kor ugu qaado e, oohintii uu aad codka kor ugu qaado siay ka muuqata argagax waxaasoo dhan wax bannaan ma aha sidaas darteed waxay dhaheen culimmadu qofku markii uu dhimanayo waxaa fiican inuu ehelkiisa iyo xigtadiisa sabirsiiyo oo dhaho waxbaha io ooyina dhiisoo duceeyey inuusaa dhaha fiican maxaa yeele dadkii waxaa laga yaabaa dadka haasatan dumarka iyo inay markaa argagax e, ku dhacaan ayaa dhici karta oo waxyaabahan muxaramaadka i munkaraadkan sheegayna ay markaa sameeyaan wallahu tacala aclam wsal allah wslm ala nabina